asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu alxamdu lilaah alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa ama bacdu faacuudu billaahi min ashaytaani alrajiim fadakir innafacati dikraa sayadakaru man yakhshaa wayatajannabuha alashqaa الأشقى وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم waqaala cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ayuha nnaas calaykum bidikri اllaahi fainahu dawaa wa iyaakum wadikra almakhluuqi fainahu daa alxamdu lilaah ilaahay baan ku xamdinaynaa walaalayaal habeen jimca oo barakaysan masaajidkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu leeyahay ee cibaadada ilaahay loo dhisay allaha nagu kulansiiyey baa mahadleh runtii jazaakum allahu khayran culammadu wayna la joogtaa akhyaarteennii akaabirteennii culimmadeennii laakiin annaku waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno uun almawcidatu tadkiratun lilcaalimi wa tacliimun liljaahili baa la yidhi almawcida hadday maali ay ka dhacdo waano iyo naseexo caalimkana waxay u noqonaysaa tadkiro oo cilmigiisii baa la xasuusinayaa jaahilkana waxay u noqonaysaa diinbarashay u noqonaysaa oo cilmi ka maqnaa buu ka faa'iidaysanayaa majliskaas innakuna waxaa nahayba insaan insaan macnaheegu waa kii ilowshaha badnaa insaan bani aadam bashar insaankaasi mar walba wuxuu u baahan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo oo qur-aanka dhan baa ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku sheegay inuu yahay mudakir xasuusiye walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid maxaa bani aadankan markaa la xasuusinayaa bani aadankan waxaa la xasuusinayaa ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alla keligii ay caabudayaan waid akhada rabuka min بني aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidnaa an taquuluu yowma alqiyaamati innaa kunnaa can hada haafiliin aadam calayhi salaam markii aabbaheen la abuuray ee arlada loo soo dhaadhiciyey jabalu nucmaan halka carafaad ay ku taallo halkaa nebi aadan calayhi salaam oo ku sugan ayaa ilaahay jalla wacalaa dahriga nebi aadan ayaa ilaahay ka soo qabtay arwaaxda awlaadiisa markaasaa hortiisa lagu sheediyey buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay ballan wuxuu ka qaaday arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay allaahu rabbulcaalamiin rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan ilaahay ka qaaday uuna qirsiyo ilaahay fa ashhadahum calaa anfusihim markaasaa ilaahay ku yidhi anu rabbigii ini uumay ee ini arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn qaaluu balaa bay dhahdeen kulligood ballankaasaa bini aadamku ay soo galeen inay ilaahay jalla wacalaa keligii ay caabudayaan oo keligii ay adeecayaan oo keligii ay baryayaan oo keligii ay isku dhuldhigayaan oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan ballankaasi bini aadamku way soo galeen laakiin arladan markay yimaadeen basharkii iyo bini aadankii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bi-addii uu ku barbaaray ayaa saamay soo badishay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa imaa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waalidunbaa xagga yahuudiyadda u qaadaayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waalidunbaa nasraani ka dhigaaya ama labadiisa waalidunbaa majuusi ka dhigaaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitraddii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah daalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud ka la baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fidradda iyakoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadanku adduunkana yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadanka saamayn iyo raad ku yeelanaya kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadankii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadanka u naxariisanaya oo mar walba addoommihiisa khayr u khayr miraya oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo boqol iyo intaasoo kun oo nebi oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban dhowr iyo toban rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadanka uu samada uga keenay ayaa ilaahay aadankan u soo diray si bal aadankan ballanka ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin ay mar walba u xasuustaan oon qur-aankii aayaad aayaadka ilaahay lagu garta bay culimmadu yidhahdeen waa laba aayadood midna waa middan inala hadlayso waa qur-aankii midna waa middan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa qur-aankan weeyaan haddaad qur-aanka u fiirsato boqolkii siddeetan qur-aanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu qur-aanku ka warramayaa juscamo oo keliya sagaal iyo toban meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiiyo dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filantahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah caza wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa lagaa dhaadhicinayaa towxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecdaa ku dhib yaraan marka bani aadankan muhimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan luubin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weliga ha iloobin buu ka yidhi labana weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiiri min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii sideed mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaadda aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah casa wajal aad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto hadaad cunaysana maaragtane calooshaada ilaalso labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay ku geystaan ha xasuusan buu ka yidhi inaani laa tansaahuma wainaani laa tadkurhuma buu kuyidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas waisaa'atuhum ilayka wanaagga dadka adu aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaa wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysa wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii dibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weliga ah xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan galad sheegta inaad noqoto aad halis u tahay gallad sheegte galla sheegtana waayo oo ilaahay saddex waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay maalinka qiyaamaha saddex la hadli maayo xaggoogana ilaahay daymooni maayo dembina ilaahay ka dhaafi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin saddex jeer buu nebigu erayadaa ku celiyey abudar alkhifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah way hoogeen wayna khasaareen kuwaasi ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaabuu nebigu yidhi almannaan waa ka dadka u gallad sheegta buu rasuulku yidhi gallad sheegte qofka mar walba dadka yidhahda waxaasaan kuu sameeyey anigu waxaabaan kuu qabtay anaa magaalada ku soo geliyey mid kale mid bu kula anaa qof ka dhigay kan maad arkay bu yidha dadka anaa qof ka dhigay buu yidhi oo marka hore ma dameer buu amsadaayeer yacni kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qofka anaa sameeyey iyo anaa wax kaa dhigay iyo anaa dadka kugu daray iyo haddaan anu jirin maba jirteen iyo may waa inaad ahaataa marka u horraysaba haddaad ummadda wax u qabanayso ilahay darti wax ugu qabo laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura ikhlaasku waa cajiib allahayna siiya ikhlaaska man camila camala ashraka macii hayrii taraktuhu wa shirkahu xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa man camila camalan qofka camal sameeya adduunka dusheeda camalkaasuu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay ii shariig yeelay camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tegaa baa ilaahay yidhi saddexda qof ee ugu horeysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee waa caalim waa waa taajir sakhi ahaa iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummaddu cilmiga berayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhiib maalqabeen ayuu ahaa xoolihiisa u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxaa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa dadna markaasaa ilaahay odhanayaa aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yidhaahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd qur-aan akhris fiican ama waacid cid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhagaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegayse ama aad waxbaraysidna aniga dartee umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiix fasiixia ah, ayaa ha lagula yidhahdaa islahayd kanna waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysa waa hebel waa sakhi ha lagu yidhaahdo saddexdii waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naara naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaa dad dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdulaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi man innaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu alculamaa dad haddaad i weyddiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi faman ilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedbidhkayga waxaa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u ark waxba adu aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufaha dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuuhi alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunyo kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan waxbarayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muminka qalbigiisu hilli iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan nin ahlajanna inagu soo bixi doona nin saxaabada ka midaa ah soo galoo soo u weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nebigu yidhi nin ahluljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nebigu yidhi nin ahluljanna inoo soo geli doona isla ninkii baa soo galay cabdulaahi binu camar binu caas radia allaahu canhumaa ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinnee i marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arka bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqday ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa inaga zamankeennan dadkii adduunya u tartamayaan adduuyo adduunya u kala badinayaan caliy bna abi aalib radia allaahu ayaa lagu yidhi sif lana adduunyada cali oo bal noo sifee markaasuu ku yidhi maa asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi ka sheegaa buu awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkiibaa daallan oo maalqabeenkiibaa daallan oo madaxdiibaa daallan oo shucuubtiibaa daallan oo hooyaa daallan oo inantiibaa daallan oo jaamicigiibaa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka e, ahaabaa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha wadaybaa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bn abi aalib adduunyada haddaad i weyddiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buui waa tacab waa daal maba nasanaysaan war maa la nastaa ma nasanaysi wa aakhiruhaa fanaa waxaa ka dambeeya dhammaad ama adigaa dhiman ama adduunyadaa kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaabbaa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo stares iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku isaguna murug midna xisaabteediibaa dawakhisay midna walwalkaygiibaa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo sidaa maaha adduunka iskaga meydaynayn asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasihi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu saddex maalmoodoo isku xigta uu yidhi nin ahlaljannaa inoo soo geli doonaa cabdulaahi binu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab saddex habeen markuu u ahaa wax acmaal oo ziyaadaax oo inta iyo kuwa ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbaxayna ismaan soo diidine saddex maalmood buu nebigu yidhi halajanna inagu soo bixi doona adigaana noo soo galee camalka aad halajannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatee baan rabay inaan kaa arkee wax acmaaloo dheeraadoo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa shanta waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaataliilkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno qur'aan akhriskaagu ma badno markaasuu idhi huwa maa ra'ayta buu idhi intaa aad khayrka aad idigu intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buuhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogayn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexday buu qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyo ka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa ah. marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi ghazawaadkii nebigeenna sal alla alay slam ghaswad ayaa markuu nebigu khanaa'imtii u qaybiyey saxaabada nin ayaa yidhi marka qismadan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeedo buu yidhi hadalka ayaa lagu leeyahay nebiyullaahi moxamed calayh isalaatu wasalaam bal u fiirsada nebiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladhkiisa eeg iyo baaciisa cabdulaahi binu mascuud radia allahu canhu ayaa hadalkaa maqlay war maxaa tidhi qismadan la qaybiyey xoolaha sidan loo qaybiyey lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin ilaahay wejigiisana loogama jeedo buu yidhi hadalkaa ka warrama intuu leegayaa dembi ibnu mascuud radia allaahu canhu wallaahi ma qarinaya nebigaan u sheegi buu yidhi markaa buu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wejigiisiibaa bedilmay markaa buu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu faman yacdilu buu nebigu yidhi ilaah iyo rasuulku hadday cadaalad iyaku samayni waayaan oo cadaaladu xaggooga ka imani waydo ayaa kaloo cadaalad samayn buu rasuulku yidhi ereygaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi walaalkay muuseba calayhi salaam intaa in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا kaladiina آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله allaahi wajiiha walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen u sabray aniguna waan sabrayaa buu rasuulku yidhi markaas salaamatu sadri labadaa weligaa wuxuu ku yidhi xasuusan labana ha iloobin ilaahay ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daartaan kulligan u wada noqon doonno xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu kuu abuuray macrifadiisu ilaahay kuu abuurtay cibaadadiisaa ilaahay kuu abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaa'u fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba ina jahannama kanat mirsaada liلطaagiina ma'aaba ilaahay qur-aanku kaga warramayaa uu leeyahay inna yowma alfasli kaana miiqaata maalinta bini aadanka la kulansiin doono ee rabbigooda ay la kulmi doonaan waa maalintee waa yowma alfasli waa maalinta la kala saari doono weeyaan kii fiicnaa iyo kii xumaa baa la kala saari muminka iyo munaafiqa la kala saari ahlaljannihi ahla naarkaa la kala saari kii wanaagsanaaya kii xumaabaa la kala saari ymamasiy yowma alqiyaama labadaa weligaa ha iloobin buu ku yidhi labadaa weligaa ha iloobin allihii ku abuuray ha iloobin mar walba xasuusnow oo qalbiga ilaahay ku hay haddaad meheradaada joogta ilaahay xasuusnow haddaad aqalkaaga joogta ilaahay xasuusnow haddaad miskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay hayloobin laanna ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nebigeenna sal alla alay wasalam ugu badnayd uu ku ducaysanayey maxay ahayd yaa muqalib alquluub habbit qalbi calaa diinik quluubtuna waxay ku jirtaa buu nebigu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaalaa asaabicdiisa laba usbuucoo ka mid ay ku jirtaa buu nebigu yidhi yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doonaa ilaahay u qalibaa siduu doono yuqallib markaa nebigeenna ku ducaysanayoo lahaa ilaaha quluubta bini aadanka gegedinayow qalbigayga ilaahu daacaddaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi falaa nansa ilaahay nama iloobin isagu isaan ku iloobayna kuma iloobayo khalaqaka fasawaaka uu ku abuuray uu ku jirsiiyey asbaqa calayka wa baaطinah ilaahay nacamtiisii waa ka ku hubiyey teeda muuqatay taanan muuqanba amnigii baa ilaahay ku siiyey amniga iyo amnigayna siiye ilaahay man asbaxa minkum aaminan fii saribihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiisat lahu dunya bixadaafiriha qofka waagu ugu bariistay buu nebigu yidhi isagoo nabad qaba iyo jidhkiisii oo bad qaba quutal yoomkiina maalintaa wuxuu cunayeyna haysta buu nebigu yidhi nicmadii adduunyada taalloo dhan waa la siiyey buu rasuulku yidhi waagii baa kuu baryey dadkaagii iyo adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahayna siiyey ilaahay ku mahadiya amniga ha la ilaaliyo nicmadda ilaahay uu bixiyo nicmadda ugu weyn waa islaamnimada nicmadda labaadna culimmadu waxay dhahdeen waa caafimaadka nicmad saddexaad hadii la sheegana waa nabadgelyada rabi ijcal hada albalada aaminan amnigu waa qaali weeyaan ibraahim baa ku ducaystay amniga bishu markay belatuu nebigu ku ducaystuu yidhi allaahuma ahillu allaahuma ahillu biاlyumni wاliimaan wالsalaamati wاlislaam rabbi warabuka allah allahuma ahillu calayna biاlyumni wاliimaan bishii baa belanaysa waxaa sunna inaad ku ducaysatid bishaasi inay barako kuula dhalato barako iyo nabadgelyo inay amni la dhalato inay arsaaqad barakala kula dhalato in islaamnimada ilaahay kugu sugo in nabadqabna ilaahay ku siiyo nebiyullaahi ibraahim alayhi salaam waxa ku ducaysanayay laba shay buu inamadiisa ugu duceeyey markuu beytka ilaahay ugu ducaynayey labadaa maxay ahayd in ilaahay duriyadiisa shirkiga ilaahay uu ka ilaaliyo amnina ilaahay uu siiyo waa tawxiidkii wuxuu israaciyey nabadgelyadii waayo haddaan nabad la haysan sidaan masaajidda loo camiri maayo sida loo soo shaqo tegi maayo marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqadda ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyey waxaa kaa maqana ilaahay unbaa ku haya fanas'al min allah ilaahay wax walba haan weydiisanno ilaahay waa xayiy xishood badane addoonka hadduu gacmaha kor u qaado yidhahdo ilaaha isii inuu faramadhni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nebigu uhi alayh salaatu wasalaam falaa nansa dad badan maanta ilaahay way iloobeen qaar zamankay raaceen zamanka qaar maaddadii baa qaadatay qaar shahawaadkii baa qaatay biyaa ka soo ridi markaa yaa u nasteexayn yaa u damqan ilaahay mar walba xasuusnow dadkana ilaahay xasuusi aakhirada xasuusnow dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyaddu way yaraan oo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil atawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaada ilaahay uu siiye mataqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa ta saddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada daacadda ilaahay buu qofkaas u jajabnaanayaa inaad salaadu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga misjidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxaa keenaaya waa hadday qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiradun ay ku hor taallo labadaasi hadday qalbigeenna ay ku yaraatana laba saddex cuquuba qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koobaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ila waad dhimanaysaa isma le isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadada iyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxaa ku dhacaysa alkasalu fi lcibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays miqdaad saxaabiga la odhan jiray radia allaahu canhu ayaa habeenkii markuu jiibsanayo waxaa la yidhi uu gelgelan jiray saasuu u gelgelan jiray sida dheriga marka biyaha la saaro ee dabku ku siyaaday biyuhu karsamaan siday biyuhu ay isku labaagediyaan ayuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaa bay xaaskiisu ku odhan jirtay maxaad la galgalanaysaa maad seexatida markaa buu ku odhan jiray cabsida aan naarta aan ka qabo ayaa habeenkii hurdada iga qaaday buu odhan jiray nabigeenna moxamed calayh salaatu wasalaam waa kuwii saxaabadu ku yidhi shibta nebi allow ciradii baa kugu badatay baryahana maxaa jira markaa nebigu yidhi shayabatnii huudu wa akhawaatuhaa suuratu huud iyo walaalaheed baa cirada iga soo saaray buu rasuulku yidhi suuratu huud wa akhawaatuhaa cama yatasa'aluun ida shamsu kuwirat ida asamaau infatarat ida asamaau inshaqat suuradaha qiyaamaha ka waramaaya ayaa nebi maxamed cirada ka soo saaray suuratu huud markii la baadhayna aayadda nebi maxamed cirada ka soo saartay waxay culimmadu ku sheegeen fastaqim kama umirta waman taaba macaka fastaqim kamaa kamaa umirta waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga haweecweecan istiqaamada markay culammadu ka hadleen waxay yidhaahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yidhi qof bini aadana halkaa dulmar siduu u soconayaa siduu socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku marayaa halkaa cabsi fastaqim kamaa umirta sidii lagu amray ku toosnow xaqa ilaaha ilaali xuquuqda bini aadamku kuu leeyihiin ilaali maalinka qiyaamaha waxaad timaadaa adoo bini aadan waxba kugu sheeganayn aakhira haddaad timaadda adoo wax lagu haysto waa kii nebigu lahaa atadruuna man ilmuflis qofka caydha miyaa taqaanaan saxaabadu waxay idhahdeen caydh waxaan u naqaanaa qofka diinaar iyo dirham iyo mataac waxba aanan haysan markaa buu nebigu uhi qofka caydhu waa kee waa banka qiyaamuu la iman doonaa salaad iyo soon iyo zake iyo xaj buu la iman doonaa laakiin dad fara badan baa halkaa hor joogsan doona dadkaasi isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa i dilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay buu iga dhacay mid wuxuu u leeyahy dhiig buu iga daadiyey markaasaa la odhanayaa waxalli waxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaadoo ayaka siiyo janna ku geliya markaabaa la odhanayaa weliba dad kala hadhay oo addoonka maaragtaane ku sheeganaya xaq markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaadoo isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrku soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aadoo jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegan wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba tuub toobadda ay noo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa inagu dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado allah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay leeyihiin biqadri khawfaka min allah yakhaafu lkhalqu yahaabu lkhalqu minka wabiqadri xubuka lilaahi caza wajalla yuxibuka alkhalqu hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuquna adiga kaa haybisanayaan hadba intaad adigu ilaahay aad jeclaatid ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay ka cabsootid kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid xadiis alquds ilaahay baa le sidaan raba aniga ii yeel saad rabtana anaa kuu seelay sideen rabnaa maanta inaku dadkao dhan maxay rabaan cidhiidhiga inay ka baxaan bay rabaan faqriga inay ka baxaan bay rabaan dulliga inay ka baxaan bay rabaan masaa'ibta inay ka dhex bay rabaan diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan waxalii waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyada iyo cidhiidhiga aakhira waa maxay xadhigga ilaahay qabso waa tii saxaabigii rabciyi ibnu caamir u sheegay maaragta inay madaxayweyntii rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum buu rustum qayd quwaat aljeish buu rabciya ibnu caamir baa u yimid oo loo soo diro la orodoo lasoo mlasoo lasoo muna la soo hadal hadday dagaal rabaanna diyaar baan u nahay hadday sulxi rabaanna diyaar baan u nahay rabciya ibnu caamir markuu u yimiday wuxuu idhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin waxaana dad ilaahay adduunka uu soo saaray baan nahay soo saaray ilaahay linukhrija man shaaa min cibaadati اlcibaad ilaa cibaadati rabbi اlcibaad wa min diiqi اddunya ilaa sicatiha wa min jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam buu ku yidhi ajiib waxaan adduunyada annagu iskamanu imane ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan nahay asxaabtiisii ilaahay baa na soo saaray buu ku yidhi linukhrija man shaac si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan adoomaha sidooda ah oon u saarna maaragtana cibaadada ilaaha waaxidka ah waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin wa min diiqi dunyaa ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka lanoo keenay buu yidhi annaga oon u saarna ilaa siicatiha nolosha adduunyada ballaceega iyo ballarhkeega war gaalladu cidhiidhi bay ku nooshaa cidhiidhi bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi اrisqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicu ku jira sica muminku cidhiidhi ma galayo nolosha waxaa cidhiidhiga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nin saara nolosha adduunyada ballarhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri اladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buuhi annaku oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawr اladyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan imanay inaan niga saarno niga dhex saarno oon saarno dadka maaragtayna diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka rustum baa yidhi aduma amiirkii ciidankaa tahay may anu mid jamaacadda muslimiinta ka mida un baan ahay buu yidhi markaasuu waan soo tashan doonnaa iska soco u ninbuu u yeedhay markaa rustum wuxuu ku yidhi saddex maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan ood la cuntid ood la seexatid ood eegtid deedna marka aad ii soo noqotood iga war keentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninkaa la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen saddex maalmood ninkaa jaasuuska ahaa markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu hi maa waraa'aka ragga aad u tagteen kuu diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun binnahaari wa ruhbaanun billeyl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubbaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka innagu khamriga aan cabbaynana iyaku khamriga ma cabbaan halka innagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka innagu aan isdulmaynana iyaku cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka innagu aan kala sarraynana iyaku kala sarrayn ma leh kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanida meel keliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan hadday qaadaanna ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabbaan sida nolosha adduunyada innaku aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaanba iyaku ay jecel yihiin buu yidhi lain kunta sadaqtanii layamlikunna maa taxta qadamaya haataya buuhi haddii aad tahay ka run sheegaaya ee sifaadka aad ii sheegaysid ee muslimiinta aad ku sheegaysid haday muslimiintu sifaadka ay leeyihiin kursigayga iyo khasaa'inta dahabka ee hoostayda taala maalinay qabsadaan ba way qabsan doonaan buu ku yidhi nolosha adduunyada raaxada adduunyada cisiga adduunyada sharafta adduunyada horumarka adduunyada khayrka adduunyada yaalla walaalayaal ee dadku maanta ay raadinayaan ilaahay meel kale ma gelin ilaahay wuxuu geliyey inay ummaddu ilaahay u soo noqoto bas in ilaahay loo soo noqdo watuubuu ila allaahi jamiican maxaa ku xiga ayuhal mu'minuun lacallakum tuflixuun falaax baad doonaysaan haa soo noqda haddaad muminiinay liibaan doonaysaan soo noqda buu ilaahayna leeyahay jamaacan maaha keli keli maaha jamcan jamc jamc ku soo noqda ummaddu ha soo noqoto ha toobad keento tuflixuun falaax ilaahay baa falaax sheegay war islaamnimada ilaahay baa ku sheegay in lagu liibaanayo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax buu mu'aadinku leeyahay salaadda xaggeeda u kaalaya liibaanta xaggeeda u kaalaya salaaddu waa liibaan salaadoo la tukadaa lagu liibaanayaa meheradaada oo salaadda kugu dhaafta laguma liibaanaayo amarka ilaahay oo la qaataa lagu liibaanaa qad aflaxal ayaa liibaanaya dadka iimaanka la liibaanaya salaadii baa lagu leeyahy war liibaanta u kaalay liibaan baa ilaahay sheegay ilaahay baa liibaan sheegaaya marka liibaantu diintay ku jirtaa diintaasina alxamdulilah innaka ilaahay diintaa uu ina siiyey uu nagu dhaliyey wallaahi dadka waddanka ku nool boqolaal kun oo jeer baa la rabaa ilahay inaan ku shukrino dal diintoodu midaysan tahay caqiidadoodu midaysan tahay madhabkoogu midaysan yahay luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhiga maanta innaka waad arkaysaan caalamka maanta waxaa ka socda nicmaddaa ilaahayna siiyey inaan ilaal shannaal inaga doonaya oon hareeraha ka wada joogno oo caamadeenna iyo culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna odayadeenna dhallinyaradeenna dowladdeenna shacabkeenna waxaan ku faanaynaa waa diin waxaa la rabaa inaan diinteena ilaalsanaal inaga rabaa diintaan saan ku ilaalinaynaa markaas waa inay qalbigeenna ku weynaataa diintu kow markabaadna marka labaadna nolosheenna diintu waa ina ka muuqataa oo mujtamaceenna waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheenna diini waa inay ka muuqataa gabdhaheenna waa inay diini ka muuqataa tijaaradeenna diini waa inay ka muuqataa xukuumaddeenna diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummadu inay isku bedisho lanna zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiya ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zaman waa zamankii diinta weeyaan oo nabigeennaa sii sheegay sal allah alay wasalam almutamasiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yihi sunnadayda ninka yidhahdaa waan qabsanayaa uu la yahay nin dhamac haysta ha sii waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxau la mid yahay eh, nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru khamsiina rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada konton nin ajarkood buu nebigu yidhi yuu qaadanayaa saxaabi baa sara kacoo yidhi ma konton anna kaa mise waa konton iyo ka ah maya waa konton ninkaa buu rasuulku ku yidhi konton ininka fii sunani tirmidi konton asxaabtii nebi maxameda ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada natamasak diinteennan qabsanayna insha alla dhahda dhallinyaradeenna culammadeenna camadeenna jazaakum allahu khayr allah inaga jazaaysiiyo saad soo qaabisheen kulanka caawa culammadu ay nagu marti qaadeen annaku arday baan nahay culummo masaajidkan waa markaz markasulcilmi ummaddoo dhan baa ka faa'iidaysata cilmiga halkaa culammadu ay ka bixiyeen runtii meel kastoo ay joogaan dadka af soomaaliga ku hadla masaa diiniga sheekheena jazaahu khayr uu ka bixinayo caalamkao dhan baa ka faa'iidaysta maanta marka annagu inaan hortooda ku hadalno may hayn laakiin haddana waa alab waa nasiixo weeyaan anagu caamadaan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badeecadda jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta hee tafaariiqlayaala ah. soo maaha bagaashlayaasha dee haddee labadaa may kala maarmayaan ma kala maarmaan annagu markaa tafaariiqlayaal baa nahay xadiiska culummada aan ka maqalno ayaan maalinba tuulo gaadhsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culummada garabhan siino seen garab culummada u siinaynaa wixii culimmadeenna aan ka maqalno ummadda han dufayl bana camr adawsi intii nebigeenna uu ka maqlay ayuu yidhi tolkay anaa gaadhsiinaya iidir buu ka yidhi tolkay innii imru'un lamutaacun fii qowmi nin waxaan ahay dadkiisu aad u dhagaystaan nebi allah oo shaacira idir waa diray nebigu sal alla alay wasalam markaa soo noqduu yidhi calaamad laygu gartay ilaahay ii weydii markaasuu nebigu ilaahay u baryey wejigiisa intaasaa iftiimaysay baa la yidhi markuu dhexdaas sii marayo ayuu ducayste wuxuu yidhi yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaasi iyadoo way caddaanaysaa marka waxay ii malaynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u malaynayaane ilaahow nuurka halkan iiga qaado jeedalka faraskaygaa la dhacay iftiinka igu bedel buu yidhi waa loogu bedilay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalayaa innakana ducadeenna ka warrama maanta <laughs> nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysaa iyo nusraddii innaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena in aqbalaya maanta uu tegey oo calani ninkaasi tolkii karaamu ula tegay karaamo ile nebiga karaamuu weydiistee karaamadiina waa la siiyey waxaa la yidhi in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen markaabuu ku soo noqday nebiga sal alla alay wasalam markaabuu nebiga u yimid uu ku yidhi ree dows ilaahayo rasuulkiisi way caasiyeene habaar buuhi nebi allow ilaahay ha baabiye markaa buu nebigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nebigu inuu habaartamaayo waxay idhaahdeen reedows way halaagsameen maanta markaa buu nebigu ilaahu ree dows oo hadee qalbigoogana adiga haye ilaahu diinta jeclaysii buu yidhi muu habaaray u wuu duceeyey ducadaa horraysa tufayl binu camri dawsi buu nebigu u yeedhay adigana waxa uu ku yidhi tufaylow markaad ummadda khayrka aad u sheegaysid u dhibri buu ka yidhi oo dadkaas jeclaysiiha farxin dadka eh. nahjigii dacwaddana isagii baa laga saxay waana u duceeyey nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiibuu kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reer dows oo abaa hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga uu keenay iyakoo soo wada islaamay madiinat almunawara karaamadii kumay islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummaddiisa u gaadhsiiyey innagana maanta intayna raggeenna halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxaa laga yaabaa hadday toddoba qof aqalka ku soo yeynaysa habeenkii in ama laba ay ka tukato ama saddex ka tukato taarikusalaaqal uu dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas-uuliyad saaran hamoodina ummaddan ilaahay baa shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso dee insha allah cilmiga culimmada aan ka qaadno ee jumladda kaga qaadno inuu tafaariiqla noqdo ayaa uu diyaar ummadda gaadhsiiyo <laughs> ya maasha allah allah ina barakeeyo jazaakum allahu sidaad noo soo dhoweysana allah inoo soo dhoweeyo kulligeenna jannatulfirdowsna allah inagu kulmiyo waxa aan ku hadallayna maaragtana wixii aan asiibnayna ilaahay baana waafajiyey wixii aan gafnayna waa gaf xagayga ka yimiday ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa wasala allahu calaa sayidina muxamed اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badanoo walaalahayna ducadoon oo xanuunsana caafimaad sariica allaha siiyo qof walba hallu ka kurbaysana kurbada allah ka qaado muslimiintana meel kastay adduunka joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo sala allahu calaa sayidina moxamed somalilan dhammaanteed subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sidatoo suuqyada magaalada ganacsigaa susumaya sixirada ascaarta iyo sarifkaa dhex yaallaa waxay saanta haystaan internet ilaacoo sugan oo marqurha goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubrada adduunyada sharar aad la gelileed waddan kale aad oo tegay kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta madadaaladooda mar kastaba muhiime eh, markay soo gasho helaan bay maxo mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogaan gurigaaga soo gela wayerles sbeed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaagoo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisa xadid male mashquul iyo dhammaad ma leh war qudhaata gu'id male haddaad gaadho suuqiyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnee ruutirkugu xidheeno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot spiil badan isagoo soo gasha shirkada koobaad ee somalilan hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkada soo ay bixiso internet awood badan oo faibarka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awood